بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي يقول المؤلف رحمه الله فصل أي هذا فاصل فصل أي هذا فاصل بين ما مضى وما سيأتي waxau kala saaraya waxa tegay oo ah ismu ishaaraha iyo waxa soo socda oo ah ismiga mawsuul alsmu ismiga almawsuulu ee mawsuulka ahi maa ismi weeyi iftaqara baahday ay huwa maagu ilaa silatin sila u baahday wacaa'idinay waa ilaa damiirin damiir u baahday damiirka oo caa'idi noqonaya ilayhi mawsuulka u noqonaya wa huwa ismiga mawsuul darbani ayduu darbayni laba qaybood mid u saaxiib ah weeyi nasun mid nasku ku ah oo cad wa mushtarakun mid mushtaraka ah oo la wada leeyahay weeye fanasu ay fal ismu mawsuulu nasu ismiga mawsuulka ah ee naskai hamaaniyatu alfaadin sideed lafdi weeyi alladii alladii weeyi lilmufradi mufrad xaalada uu u ahaaday mufradka almudakari la labeeyey walatii allatii weeyi lilmufradati mufrada xaalada uu ahaaday mufradada almu'anahati la dhadigeeyey waladaani aladaani weeyi lilmuhanaa muhana xaalada uu ahaaday muhanaha almudakari la labeeyey walataani allataani lilmuana muana aal lilmuana musane xaalada ay u ahaatay allataanidan musanahaasoo almu'anasi la dhadigeeyey fii xaalati rafci rafca xaaladeeda xaalada u ku sugnaaday ama musanahaasoo fii xaalati rafci rafca xaaladii ku sugan waladayni aladayni weeyi walatayni alatayni weeyi kaainatayni xaalada ay ahaadeen fii xaalati nasbi waljari xaalatu nasbiya xaalatu jar xaalada ay ahaadeen aladayni iyo alatayni wlulaa alulaa weeyi wladiina aladiina weeyi bilyaa iyo xaalada uu ku sugnaaday aladiina muطlaqan xaalu yahay mid la idlaaqay oo ama xaalatu rafcaa jooga ama xaalatu nasba ama xaalatu jar lijamci mudakeri mudakar jamci xaalada uu ahaaday waqad yuqaalu in la yidhaahdo ayaa la arkaa alladuuna alladuuna in la yidhaahdo bilwaawi wowna lagu idhaahdo fii xaalati rafci rafcada xaaladeedana la yidhaahdo walaai allaai weeyi walaati allaati weeyi wa yuqaalu waxaa la yidhahdaa allawaati baa la ydhahdaa ljamci muanai dhadiga jamciisa xaalada ay u ahaadeen waqad tuxdafu in la xadfo ayaa la arkaa yaauha ay yaau halaaati saddexdan ya-dooda in la xadfo ayaa la arkaa wadalika tusaale naxwi qowlihi tacaala alxamdu mahad oo dhan lilaahi ay mukhtasun lilaahi ilaahay ayaa la gaar ah alladii allihii ayaa la gaar ah sadaqana noogu run sheegay wacdahu yaboohiisa iyo waka qowlihi tacaala qad samica waa maqlay allahu allah dhab ahaan waa maqlay qowl latii gabadhii hadalkeega ayaa u maqlay tujaadilu doodaysay ka adiga kula doodaysay fii zawjiha ay fii shani zawjiha zawjkeega xaalkiisa kugula doodaysay walladani labada yatiyaani la imanaya haa faaxishada minkum ay kaainayni minkum xaala ay idinka idinka mid yihiin faaaduuhumaa labadaasi dhiba iyo ka qawlihi tacaala rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga now ari tusi naa annaga na tusi alladayni labadina tusi adallaa ambiyey labadu naa annaga na ambiyey waladiina kuwa jaa-uu yimiday min bacdihim muhaajiriin iyo ansaar dabadood kuwa yimiday hee yaquuluuna rabbana kfir lana halkaasuu khabarkii dhacaya wa ka qawlihi tacaala wallaa-ii dumarka yaisna quustay min almaxiidi xayd iyo dhiiggii caadada ka quustay in irtabtum faciddatuhuna halaaatu ashhur wallaatii wallaatii dumarka ya'tiina faaxisho iyo xumaanto kuwa la imanaya fastashhiduu ah, halkaasu khabarkii dhacaya wlmushtaraku mushtaraka la wada leeyahay sitatu alfaadin alfaad lix a weeyi man lafdiga man a weeyi wamaa lafdiga maa a wa ayun lafdiga ayun a wa al lafdiga al a weeyi waduu lafdiga duu a weeyi wadaa lafdiga daa a fa haadihi tan asitatu lixdan tudlaqu waa la idlaaqi cala lmufradi mufradka ayaa lagu idlaaqi wlmusanaa wacala lmusanaa musanaaha ayaa lagu idlaaqi wlmajmuuci wacala majmuuci majmuuca ayaa lagu idlaaqi almudakeri baa lagu idlaaqi almudakeri almudakeri ay cala lmudakeri ka labtaa dushiisa ayaa lagu idlaaqi oo min dalika madkuurkan lasoo sheegay kamida kullihi dhammaantii wlmuanasi ay wacala lmuanasi ka muanadkaa ee dhadig ayaa lagu ishaaray oo isaguna madkuurkan lasoo sheegay kamida watustacmal waa la isticmaali man man waa la isticmaali lilcaaqili caaqil ayaa loogu isticmaali wamaa ay watustacmal waa la isticmaali maa maa ligayri lcaaqili baa loogu isticmaali taqulu waxaad odhanaysaa fii man waxaad odhanaysaa yucjibunii waxa iyaabgelinaya man ay alladii ka ayaa iyaabgelinaya jaaa soo gaadhay ay huwa manku ka adiga ku soo gaadhay waman ay wa yucjibunii waxa iyaabgelinaya man ay allatiita ayaa iyaabgelinaysa jaaat ku soo gaadhay ay hiya latiidu ka adiga ku soo gaadhay waman ay yucjibunii waxa yaabgelinaya man ay alladani labada ayaa yaabgelinaya jaa-aa ku soo gaadhay labadu ka adiga ku soo gaadhay waman ay yucjibunii waxa yaabgelinaya man ay allataani labada ayaa yaabgelinaya jaa-ataa ku soo gaadhay ka adiga waman ay yucjibunii waxa yaabgelinaya man ay aladiina kuwa ayaa yaabgelinaya jaa-uu ku soo gaadhay ka adiga waman ay yucjibunii waxa yaabgelinaya man ay allatii ama allaa i dumarka jina soo gaadhay iyo ka adiga kusoo gaadhay ya dee mafcuulayu gudubto bimacnaa wasala laga laqmeeya iska ilaaliya wa taqul waxaad odhanaysaa fii ma maa dhexdeedana waxaad odhanaysaa jawaaban ay mujiiban xaalaa tahay miduu jawaabaya liman ninuu jawaabaya mankoo qaala yidhi laka adiga ku yidhi ishtaraytu waxaan soo iibsaday ximaaran dameer baan soo iibsaday waa ka lab wey aw ataanan baan soo iibsaday dameer waa ta wey aw ximaarayni baan soo iibsaday laba dameer aw ataanayni baan soo iibsaday laba dameer oo dhidiga aw xumuran baan soo iibsaday xumuran dameero waa jamac badan oo raga ow utunan waa kuwa badan oo dhadiga wey waxaad odhanaysaa yucjibunii waxa ii yaabgelinaya ma y alladii ishtarayta aad soo iibsatay adiguhu maaga wamaa ay wayucjibunii waxa ii yaabgelinaya ma ay allatii ishtarayta aad soo iibsatay adigu ha latiida wamaa ay wayucjibunii waxa ii yaabgelinaya ma ay alladani ow allataani ishtarayta aad soo iibsatay adigu humaa labada wamaa ay wayucjibunii waxa i yaabgelinaya maa ay aladiina kuwa ishtarayta aad soo iibsatay adigu hum ayaga wamaa ay wayucjibunii waxa i yaabgelinaya maa ay allaai kuwa ama allaati kuwa ishtarayta aad soo iibsatay adigu hunna ayaga waqad yuxkasu dalik waayo halkan sheekhu raxima allahu tacala waxaynu ku guda jirnay baabkii eh, almacrifatu wanakira nakiradi waynu soo qaadanay macrifadna sheekhu raxima llahu tacala wuu inoo qaybiyey qaybaheedii wuxuu inagu yidhi waa lix lixdii waxaynu soo marnay damaa'irta waynu ka soo baxnay waxaa kaloo ynu soo qaadanay calamkii waynu ka soo baxnay waxaa kaloo ynu soo qaadanay ismul ishaarati baan soo qaadanay kani caawa waa kii imisaad waa kii afraad soo ma haddaba kan waxaa la idhahdaa alismu lmawsuul baa la dhahda waa ismiga mawsuul baa la dhahdaa ismiga mawsuul marka ugu horeysa daabit baynu u sheegaynaa tacriif ama daabit tacriifkiisa waxa la idhahdaa waa ka sheekhu uu qorayo haddee ismi mawsuul waa maxay lagu idhahdo tacriifi waxaad odhanaysaa oo aad ku jawaabaysaa maftaqara ilaa silatin wa caa'idin waa waxa u baahda silo iyo caaid waxa u baahda silo iyo caaid ayaa la idhaahdaa ismi mawsuul la idhahdaa silo waa jumlo dhammaystiraysa macnihii ismigan hore ee mawsuulkaa ah. caaidkuna waa maxay waa damiir isaga mawsuulka ah u laabmaya ma fahne hadda markaa ismi mawsuul tacriifi haddii lagu ihahdo maxaad odhanaysaa carif isma almawsuula haddii lagu idhahdo waxaad ku tacriifinaysaa oo daabitkiisu uu yahay maftaqara ilaa silatin wa caaidin waa waxa u baahda silo iyo caaid waxa u baahda ayaa la idhaahdaa ismi mawsuul halkaa waxaad ka garan kartaa alismu lmawsuul buu ku yidhi waxaa jira waxa la idhaahdo mawsuul ismiya iyo mawsuul xarfiya labadaa kala saar marka mawsuul ismiya iyo mawsuul xarfiya ayaa jira mawsuulka ismiga a ah daabitkiisu waa maftaqara ilaa silatin wa caaidin waa waxa sila iyo caaid u baahda mawsuulka xarfiga ana waxaa la idhaahdaa maftaqara ilaa silatin duuna caaidin kitaabkuna waa idin qoraya maftaqara ilaa silatin waa waxa sila u baahda duuna caaidin laakin isagu caaid aan u baahan sila ayuu u baahanaya laakin uma baahanayo caaid usoo noqonaya masle fani hadda farqiga udhexeeya muxuu yahay ismiga mawsuul waxaa la dhahdaa maftaqara ilaa silatin wa caaidin mawsuulka xarfigiina muxuu yahay maftaqara ilaa silatin duuna caaidin silun buu u baahan yahay lakin isagu caaid uma baahna misle fani hadda xagga hoosu idinkusii qorayaa daabitkiisu wuxuu noqonayaa buu ku yidhi mawsuulka xarfigaa weliba kolka saa la ydhaahdo wuxuu sii noqonayaa buu yidhi la ydhahdaa waa kullu xarfin xaraf kasta oo uwila la awilay ma bacdahu waxa isaga ka dambeeya bimasterin master lagu awilay oo walam yaxtaaj ilaa caaidin caaidna aan u baahan misle fanaada waxa isaga ka dambeeya ayaa master lagu awilaya caaidna uma baahanayo isagoo kooban waa maxay waa maftaqara ilaa silatin duuna caaidin silin buu baahan yahy lakin caaid uma baahno tacriifkoogii labadaba waad haysaa hadaba mawsuulka xarfiga waaba kooban yahay oo waa shan xaraf sida asaxa anta masteriyada iyo anna annadii mushadadada soo garan iyo ma iyo kay iyo low waaba shanta intaa maana xifdii karin intaasi ayaa master lagu xarira master lagu dhalaaliya qaabka loogu dhalaaliyana insha allah mar kale aynu ka dhigan doonaa gabaygaasaad ku xifdiyaysaa labadaa bayd buu kuugu gebiyo wuxuu ku وhاkا حروفا بالمصادير أولات وذكري لها خمسان أصحوا كما رووا وها هي أن بفتح أنا مشددا وزيدا عليها كي فخذها وما ولو وهاaka waxaad qaadataa xruفan xruف qaado xruuftaasoo uwilat la awilay bilmasaadir masaadir lagu awilay wadikrii sheegitaankayga lahaa iyada aan sheego hamsan shan ayaa asaxu sixanimo badan buu yihi kamaa ragow sida ay wariyeen wahaa baraaruga hiya iyadu an weeyi bilfatxi fatxa xaalada ay ku sugan tahay an oo hamzada la fadxiyo anna weeyi mushadadan xaalo ay tahay mid la shaday wasiida waxa la ziyaadiyey alayha anna iyo anadaasi waxa lagu ziyaadiyey kay kay ayaa lagu ziyaadiyey ee fakud qaado ha kay qaado wamaana qaado walowna qaado inta maad xifdi kari waayeysa labadaa baydun xifdi whaka xrufa bmasadiri wilat wdikri wacaddiina waa la dhahda wacaddi lahaa khamsan asaxu kama rawow wahaa hiya an bilfatxi anaa mushadada wazida calayha kayfa khudha wama walow halkaa marka maxaan kaga baxna culimay daabidka mawsuulka ismiga iyo mawsuulka xarfiga ah labadaba daabidkoodii waan ka baxnay soo soco sile iyo caaid sheekha inoo keeni doona insha allah maxaa sile noqda maxaa caaid noqda sheekha inoo keeni doona haddaynu siyar hor dhacnana sile haddaynu soo duuduubno waa laba midkood ama waa jumlo ama waa shibhuljumla jumlo soo garan mayno iyo shibhuljumla waa labadaa mid hadaynu tafsiilnana waa shan jumlada laba ka soo bixi jumla ismiya iyo jumla ficliya haddee jumlada ismi lagu bilaabo waa ismiya haddee ficil lagu bilaabona waa ficliya shibhuljumlahana saddex baa ka soo bixi ama waa daraf ama waa jaar iyo majruur ama waa asifa asariixa sifa asariixa waynu arki doonaayo waa ismiga faacil iyo ismiga mafcuul shantaasaa haddaynu tafsiilinana noqon kara sila sila noqon kara caaid maxaa noqon kara caaidka culimadu waxay han qawlka raajixa waxaa noqon kara damiirkii damiiru haybaha la odhan jiray soo ma garanaysa damiirkii weeyi shan arrimood buu laakiin ku waafaqaya mawsuulka hore mudakarnimada mu'anafnimada tafniyanimada iyo jamacnimada inuu mudakr yahay hadduu mawsuulka hore mudakr yahay isna muxuu noqonayaa mudakr hadduu muanas yahay muxuu noqonayaa muanas hadduu yahay musane mudakra muxuu noqonayaa musane mudakra hadduu yahay musane muanasa muxuu noqonayaa hadduu jamac mudakr yahay jamac muanas intaba inu kuwaafaqaa loo baahan yahy markaa shanta arrimada ayuu kuwaafaqaya jama eh, ifraadnimada iyo tasniyanimada iyo eh, mudakarnimada iyo eh, jamacnimada shantaasi arrimood ayaa wax weyan ku waafaqaya waynanu arki doonaa insha allah marka waxaa sila noqda waxaan idinku yidhi hadaan soo duuduubno waa laba midkood ama waa jumlo ama waa shubhi jumlo haddaynu tafsiilinana jumladii waa laba jumla ismiya jumla ficliya daraf eh, shubhi jumlihina ama waa daraf ama waa jaari majruur ama waa sifa sariixa oo ismi faacil iyo ismi mafcuul caaidkaana culimadu sida raajixa waxay leeyiin waa damiirka damiiru haybaha a weeyi waa damiirka damiiru haybaha a weeyi kaasi ayuu noqonaya ka ayaa u noqonaya markaa una mudaabaqaynaya mawsuulka hore oo u noqonayo ayaa waxa weeyan u mudaabaqaynaya oo xaggii ifraadnimo iyo xaggii mufradnimo iyo xaggii ta'niifnimo iyo xaggii jamacnimo iyo xaggii musaninimo intaba he uu ka waafaqaya labaa haddaba loo qaybinaya sida sheekhu inoo sheegay labadaas waa maxay waa nasun iyo mushtarakun baa loo qaybinaya nasr iyo mushtarakun alfaadan waxa lagu bartaa usuul fiqiga usuul fiqigi wuu durbayna dhexgeena soo ma aragti culumtu ma kala maarmayaan marka furuuntu ma kala maarmayaan culimadu waxay dhahdaan qofka naxwaa si fiican u bartaa usuul fiqiga laqmun buu uga baahan yahay laqma yaroo keliya laqsuun buu u baahan yahay ya wax badan bu markaa waxa weeyaan faa'iida ayaa waxa weeyaan ku jirta markaa naska waxaa la dhahdaa maa laa yaxtamilu ilaa macnan waaxidan bay dhahdaa culimada usulka saasay ku tacriifiyaan haddaan soo khulaasayna waxaa lahahdaa allafdu lmukhtasu fima wdica lah waa lafdiga gaarka ku ah waxa loo dejiyey allafdu lmukhtasu kitabkan u idin qoraya fima wdica lah waa lafdiga gaarka ku ah waxaa loo dejiyey tusaale alladi muxuu gaar ku yahay khaasun bilmufrade mufradku gaar ku yahay allatii maxay gaar ku tahay bilmufrada gaar ku tahay marka maxaa la dhahdaa nas allafdu lmukhtasu fima wdica lah waa lafdiga gaarka ku ah waxa loo dejiyey maxaa iyimiday mushtara baa iyimiday mushtaraga maxaa la dhahdaa mushtaraga waxaa la dhahdaa almawducu limacaani mukhtalifa bilafdin waaxidin mawduuca waxaa la idhaahdaa mushtaraga waa ka loo dejiyey macaani mukhtalifa lafdi keliya isaga oo ku sugan lafdi keliya ayuu ku sugan yahay haddana macaani fara badan buu kusuganaya lafdi keliya isagoo ayuu ku dhacayaa mufrad mudakera mufrada muanatha musane mudakera musane muanatha jamac mudakera jamac muanatha haddana waa lafdi keliya maxaa la odhanayaa ka mushtarak baa la odhanaya ah, macaani fara badan ayaa isagu uu ixtimaalaa midna raajix kuma aha midna he kuma oo kuma awood badnaa ya ma ytamilu ma yaxtamilu calى macaani mukhtalifa calى xaddin sawa saasay dhahdaan kana halkan ku qornaa de qaatidna waa sax waa almawduucu limacaanin mukhtalifatin bilafdin waaxidin kaas baad xifdiyaysaa waa waxaa loo dejiyey macaani mukhtalifa isaga oo ku sugan lafdi keliya dhawaq keliya tusaale man waynu gaari doonaa waxaa loo isticmaalaa mufradka waxaa loo isticmaalaa muhanaha waxaa loo isticmaalaa jamca mudakerka waxaa loo isticmaalaa jamca muanadka haddana waa manun haddana manun weeyaan muna lafdi keliyahan haddana wixii o dhan u ku wada dhacaya kaana mushtarak baa la dhada haddaba nasku waa sideed lafdi bu kui u fudud yahayba sideedan maad xifdiyaysaa alladii weyi alladii marka maxaa loo isticmaalaa mufradka mudakerkaa loo isticmaala waxaa ficnaan lahayd inuu idhaahdo almufrad alcaalim inuu idhahdo ayaa ficnaan lahayd almufrad alcaalimu inuu sidaa idhahdo ayaa ficnaan lahayd limaada de waa fii xaqillahi baa loogu isticmaala mararka qaarkood alxamdu lilahi aladi hadaana marka almufrad alcaalim inuu idhaahdo ayaa ficnaan lahayd waa allatiina iyadna waxaa loo isticmaalaa mufridada mu'anasada gabadha lala hadlayna maxaa la dhahdaa allati baa loo adeegsanaya labada raggaa maxaa loo adeegsadaa markaa alladi iyo allati luaad baa inoogu banaan luqaad baa inoogu banaan waxay noogu banaan inaynu ya sugno oo aynu ihbaatino iyo inu xadafna inoo banaan inaynu nidhaahno alladi oo sidaa aynu sugno iyo allati iyo inaynu goynaa banaan saxiix walala ya-daba inaynu meesha ka saarno yada markaynu meesha ka saarayno waxaa imanaysa xarafkan ka horeeya kasrihii uu lahaa inuu kasraysan yahay oo la idhaahdo alladi allati iyo maaha in la iska reebo oo la idhahdo allad allat saxiix walala waa basiid bay la tahay maxaan idin idhi alladi iyo allati luqaat baa ku banaan waxay noo banaan inaynu ya-da goyno iyo inaynu sugno hadday sugno haddaynu sugno waa allati iyo alladi haddaynu xadafno xarafkii ya-dan la gooyay ka horeeyey kasrihii uu ahaa inaad ku daysid alladii bu ahaa sidin ku daa alladi allati iyo iska raab mayane allad allat waaw kuu banaan tahay alladani waxaa loo adeegsadaa musanaha mudakerka allatanina waxaa loo adeegsadaa musanaha muanaska halkee jooga laakin xaalatu rafca jooga masle fahna intaas iyagana luqaad baa ku banaan ihbaat iyo xadaf baa banaan inaynu nuunka goynaa banaan oo la idhahdo allada allata allada allata inaynu ihbaatino ee banaan oo se nuunki u jooga hadda loo daayo laakiin markaa waxaa soo baxaya haddana laba kale oo ah inaynu nuunkii takfiifino iyo inaynu shadno alladani allatani alladani allatani waa banaan yihin sheekh waa luqaad ku banaan weeye alladayn iyo allataynina waa xaalatu nasbe xaalatu jar weeye jamci baa ku yimid jamci maxaa la odhanaya jamca walula ya kutubta qaarkood inanaynin qorin ba suuragala wal ulaada wax kalay qorayaan bay leedahay wal ulaa wey halkaas iska ilaaliya wal ulaa weey ulaa jamacaa loo adeegsada raggaa iyo aladiina waa jamaca ragga ah aladiina mulaqan bu ku mulaqan muxuu uga socdaa mulaqan muxuu uga socdaa mulaqanta wuxuu uga socdaa xaalatu rafca iyo xaalatu nasba iyo xaalatu jirba waa aladiina un masle fahnay waana luqada ahlulxijaaz waa luqada qur-aanka ugu soo degay qaala ladiina istakbaruu qaala ladiina istakbaruu qaala aladiina istakbaruu iminka waa maxay aladinadaas waa faacil haddana waa ya-de soo ma ina allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna yuxibu aladiina aladinadaas waa maxay waa mafcuul alam tara ila aladiina kharajuu ila aladiina waa maxay waa majruur waa la jeray maxaa jeray xaraf xaraf baa jeray ina allaha maca aladiina اtaqow aladiinaas waa maxay waa majruur maxaa jeray mudaaf baa jiray markaase intii goor waa maay xaaladda hore waa faacil xaaladda labaadna waa mafcuul xaaladda saddexaadna waa majruurun bilxarfi xaaladda afraadna waa majruurun bilmudaaf wa huwa fi ljamiici bilya dhammaanna muxuu ku wada sugan yahay ya markaa mutlaqan tafahmade mutlaqan muxuu uga jeedaa saddexda xaaladoodba xaalatu rafciya xaalatu nasbiya xaalatu jar intaba ya buu ku sugnaanaya aladiina waana luqada qur-aanku kugu soo degay weeyaan waa yahay walula iska ilaaliya walula walula ismu ishaaraha muxuu ahan jiri ya muxuu ah ula de luqatu lqasrina muxuu ah maxaa lagu kala garanaya marka ya cashirkaa ninkii soo akriyay wuu garan kara wuu kala garan karaa lakin ardaygaan soo akri ma kala saari kara maxaa lagu kala saaraya ma laba lagu kala garanaya ya qoraalka lagu kala garanaya kan albaaba ku jira al ulaa weeyaan ya wal ulaa almina ku jiri kaasina ulaa unbu a ulaa unbu a mid labaad kaa wow baa ku jira marka la qorayo kan laakin wow kuma jiro wow ma arkaysaa ma wow kuma jiro markaa kala ilaaliya culimada ya yayna isdhex kaasina waa ka dumarka wuxuu kaloo jir wuxuu yidhi waqad yuqaalu alladuna bilwaawi xaalad rafca waxaa la odhan karaa buu ku leeyahy laduna ya xaalad rafca waxaa la odhan karaa laduna waa nimankii raa cuqayl weey luqatu cuqayl weeyaan laduna ba iyagu adeegsadaan xaalad rafca laakiin luqada tana laba laam baa ayaa ayaa la qoraya laba laam baa la qoraa alladuna waad arkaysaa berta laba laam maynayn laba laam baa la qoraya xaaladda laakiin kuwa laaziminaya ya-da laam keliyun ba iyagu qorayaan bal aadba u fiirto laam keliyan wey laam keliyan wey yaga qur-aankaaynu dhan de waa hal laamo qaala aladiina allaha yuxibu ladiina muna hal laamunahayn laakiin iyagu laba laam bay keenaya jaaa aladuuna qaamuu ra'aytu aladiina qaamuu xitaa laba laam baa ku jira aladiinada qaamuu marartu biladiina qaamuu waa luqatu cuqayl baa leedaa wuxuu yidhi naxnu aladiina saabaxu sabaaxa yawma nukayli gaaratan milxaaxa waa shaacirkoogi nahnu anagu bui alladuuna kuwii baanu nahay sabaxu sabaaxa subaxdii kuwaa bariistay yowma nukhayli maalintii timiryalow haaratan weerar darteed weerarkaasoo milxaaxan la soo celceliya bu ya maxalushaahidkeenu waa maxay waa naxnu laduuna ila adab ma dhigana waa naxnu laduuna naxnu waa mubtade alladunana waa maxay waa khabarkii khabarkii minan ya muxuu isticmaalay ya wow buu isticmaalay marka luqadan waa luqatu cuqayl laakin luqada waxa weeyaan ahlulxijaaz waa luqada qur ku yimida ee uu kusoo degay waa waa aladiina weeyaan oo ya waxa weeyaan saddexda xaaladoodba loo laazimo weeye dumarkii miya jamaca dumarka waxaa loo adeegsadaa allaa-i baa loo adeegsadaa maxaa loo adeegsadaa allaa-i baa loo adeegsadaa allaatina waa iyaga allawatina waa iyaga soo ma hayno saddexdaasiba waa aya dumar baa loo adeegsada waqad yuqaalu allawatina waa la odhan karaa haye waqad tuxdafu yaauha saddexdaba yaada ka go allaai allaati allawaati saana waad ohan kartaa bu kule esha sidaana he waad odhan kartaa buu ku yidhi soo ilama socota halkan socdaa dashabaha waayahay kadib soo dhaadhac maxaynu u nimaadnaa aayado qur'aan u galay marka aayado qur'aana ayaa sheekhu uu soo qaatay sida caadada u ahayd alxamdu mubtada marfuucun bilibtida wacalaamatu rafina dumatun daahiratu cala akhirihi lilahi allama xadfu jar allah is majruurun bilam wacalaamatu jarhi kasratun daahiratu cala akhirihi aljaari walmajruur mutacaliqu biwajibi alxadfi khabarun waa khabar weeyaan khabar buu noqonaya waayo mukhtasun aw must aw mustaxaqun aw mustaxiqun alxamdu lilah aladi ismu mawsuul fi maxali jirin sifatu lilah sadaqa ficil maadi wa faaciluhu damiirun mustatirun fihi jawaasan taqdiiruhu huwa na mafcuulu bihi awal wacda mafcuulu hani wacda mudaaf alhaw damiirun muttasilun mabniy cala dami fi maxali jirin mudaafun ilayhi wاljumlaة min alficli wاlfaacili aye silaة اlmawsul laa maxala laha min alicraab wlcaa'idu wاlcaa'idu huwa damiir almustatir fi sadaqana damiirka ku jira caa'ida masle fahnaaga ka soco qad xarfu taxqiiq samica ficil maadi allahu faacil qawla mafcuulu bihi qawla mudaaf alati ismu mawsul fi maxali jarin mudaafun ilayh tujaadilu ficil mudaaric wa faaciluhu damiiru mustatirun ta baa lagu bilaabay ficilka mudaaric ta kolka lagu bilabay muxuu ahan jiri waajib istitaar ba ya ya waa jais istitaar gabadh maqan baa lagula hadlaya soo ma arti tujaadilu faacilki waa jais istitaar kaafku waa mafcuulki fi zawjiha jaari majruurka tujaadilu ku tacaluji soo ma aragti wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli wama tacalaqa biha silaة mawsul la maxala laha min alicraab aye wاlcaa'idu huwa damiir almustatir fi tujaadil tujaadilu halkaa ku jira weeyaan caydka halkaasu noqonaya ka soco wladani wog waa caaifa alladani ism usul aye fi maxali rafcin mubtada saxiix walala fi maxali rafcin mubtada la odhanaya yatiyaani ficil mudaaric marfuuc wa calaamatu rafcihi hubutunun ay faacilkii alifka alif itnaynka ay mafcuulkii hada wey minkumna waa jaariye majruur aye jumladuna waa maxay waljumlatu min alficli walfaacili walmafcuuli silatu mawsul la maxala lahaa min alcraab wlcaa'idu alifu tasniya yatiya aliftaasaa caayidkiya sheek la soco rabbanaa raba munaada mudaaf xudifa minhu xarfu nida na damiir mutasil mabni cala sukun fi maxal jirin mudaafin ilay ari ficlu ducaa mabni ala xadf xarf lcila wahiya lyaal walkasratu qablaha daliilu calayha na wa faacilu damiiru mustatir wujuban taqdiiruhu hede faacilkii me anta na damiiru mutasil mabniyun cala sukun fi maxali nasbin mafcuulu awal aladiina ismu mawsuul fi maxali nasbin mafcuulu haani adalla ficil maadi alif isniinku waa maxay faacil naaduna mafcuul manasaainte naaduna mafcuul wاljumlaةu min alficl wاlfaacil wاlmafcuul silaة mawsula maxal laha min alcraab wاlcaa'idu alif اثnain waa alifta weeyaan adalla wاladiina jaauu min bacdihim wاladiina alwa xarf cadf aladiina ism mawsul aladiina ism mawsul fi maxali rafcin mubtada jaauu ficil yo faacil saxiix walala ficiliyo faacil min xarfu jar bacdi is majruurun bimin aljaru majrur mutacalliqun bijaa-u maynahayn waljumlatu min alficli walfacil wama tacalaqa biha sinatu mawsula maxala lahaa min alicraab ayna alcaa'id ayna alcaa'id walcaa'idu alwaaw waladiina jaa-uu u muna wow faacilayn wowgaasa caidkiya sheekh la hayso wallaa-i wallaa-i alwaaw xarfu cadaf allaa-i allaa-i is mawsuul baa la odhanaya allai ismu mawsul fi maxali rafcin mubtada la odhan yeesha mubtada aye ya isna ya isna ya ya maadiya ya isna ma ficil ficil mudaara ma yeesha maadiya sudiya lagu bilaasa waay ficlun waa faacil min almaxyadi jaari majruur weeyaan iyo isnad iskaga tacalujiya marka iyo isnada iskaga tacalujiya waa ficil maadi wayn iska ilaaliyo kugu qasmi ya waa ficil maadi wey ya haddee ficil mudaaric ay noqoto maxaa la odhan lahaa ya yay ah, yay isna ah, yay isna bay noqonaysa sarfigan ku baran doonaa insha allah ya markaa yadani way ka mid xuruuftan yadani waxay kamid tahay maxay ficilka kamid tasha zaaid ma ade xurufta mudaaric markay zaaid taha mudaaracaha ay gaar ku ahayd gasha saa ula haystaya wajumlatu min alficli walfacli wama tacalaqa biha silat lmusula maxala laha min alicraab ayna alcaaid ya walcaaid nunu niswa nunu niswi ba caayda somariti hadda kadib qur-aan icraabay ku dhawaysaa iyo xadiis ma jiro walaati yatina alfaaxisha wog waa xarfu cadaf allaati ism mawsul fi maxrif mubtada yatina ficil mudaaric mabni cala sukun liitisaalihi binuuni niswa saxiix wala la wnun nuswa fi maxali rafcin faacil alfaaxishatana mafcuul bihi ayn alcaaid wljumlatu min alficl wlfaacil silatu masula maxala laha min alcraab wlcaaid nun niswati wey caaidkiina waa nun niswa wey intaa khulaasadeeda alladii mithaalka ugu horeeyaa waa sifatu lilah allatii mithaalka labaad waa mudaafun ilayhi alladani mithaalka saddexaad waa musane mudakar oo xaalatu rafco jooga waa mubtade aladiina tusaalaha afraad waa musanaa iskalo xaalatu nasbu jooga waa mafcuulu bihi aladiina tusaalaha shanaad jamcu mudakar baa iskalo waa mubtade allai tusaalaha lixaad ka lixaad waa jamcu muanaso waa mubtade allati tusaalaha toddobaad waa jamcu muanasu saalim oo waa mubtade waa mubtade wey saxiix walala waa mubtade wey halkaa wax kugu laaban ma jira la tahay soo ma ma wax kugu laaban ba jira maxaynu haynaa halkaa daabidkii waynu haynaa mawsuulku ama xarfi ha ahaado ama ismi ha ahaado walaati laatida waxanu ka dhignay mubtade yatiina ficil mudaaric yatiina ficil mudaaric aye faacilkiina waa nuunka faacilkiina waa nuunka oo waa nuunu niswa alfaaxishatana waa mafcuulkii wljumlau min alficli wlfaacili wlmafcuul silat mawsuul laa maxala laha min alcraaq waa siladii jumlada siladu maxal craabka kuma leh maxay noo yimid caayidkii soo maa yatiina nuunka ku jira weeyaan nuunka yatiina ku jira weeyaan maynu fahna hadda yatiina nuunka ku jira weyaan waay oo nuunun iswaate halkaa marka maxaan kaga baxnay daabitka mawsuulka ismigaa iyo mawsuulka xarfigaa iyo in laba loo qaybiyo iyo sila maxaa la idhahdaa caaid muxuu noqon karaa mawsuulka naskii waa imisa waa sideed iyo tusaalayaashoodii agama fahni mawsuulkii mushtaragga abushaku inoo galay wuxuu yidhi waa lix lafdi man ma ayun al dhu tha soo ma aragtin lixdaas mar xifdiyasaade iska ilaaliyo duudani duudii bimacna saaxib ahayd maaha waa duu bimacna ladi la idhaa weeyaan duu bimacna ladi weeyaan iska ilaali sheekh marka wuxuu yidhi lixdan waxaa lagu idlaaqaa mufradka muhanaha jamca oo ah mudaker iyo muanasba iska ilaali intaa laqmadeeda fa haadihi tan asitatu lixdan waan ka bedelnay fahaadii tan asitatu ah fahaadii tan tan asitatu lixda saddexda way banaantay tudlaq waa la idlaaqa cala lmufradi baa lagu idlaaqa walmusana wa cala lmusana baa lagu idlaaqa walmajmuci wa cala lmajmuci baa lagu idlaaqa soo ma aragtin almudakari baa lagu idlaaqa saasaynu odhanana oo min dalika madkuurkan kamid a wax badan baynu soo tirinay haddana da waa mufrad soo ma madkuur ahaan baa loogu celiya min dalika madkuurkan kamid a kullihii dhammaantii iyo walmu'anati dhadiga ayaa lagu idlaaqa masle fahnay mushtaragii kolkaa waan fahmay haddana wuxuu doonaya halkan inuu inoogu ishaaro inuu inoo sheego aslul wadciga carabi waxay u dejisay alfaadan mid kasta macaani buu tusinayaa wuxuu yidhi man waxaa loo isticmaalaa oo aslul wadciga ay carabi u dejisay lilcaaqili caaqil baa loo isticmaalaa bui waxaa ka ficnaan lahayd lilcaalimi inuu idhahdaa ka ficnaan lahayd lilcaalimi waayo liannahu yustacmalu lilahi subxaanahu wa tacaala waman cindahu cilmu lkitaab suuratu racd ilahayna laguma idlaaqo maxay caaqil de laguma idlaaqo caaqil laguma idlaaqa de waayo asmaada ilahi iyo sifaatkiisu e eh, waa tawqiif waa tawqiif tawqiif macneheed waa maxay laa tahbutu ilaa bilkitaabi wasunna ya waxay ku sugan tahay maxay kitaabka iyo sunada saxiix wala la laa tahbutu ilaa bilkitaabi wasunna marka waa tawqiif saxiix wala la markaa caaqilna de waxa weeyaan ilaahay laguma idlaaqo markaa maxaa lagu idlaaqa lakin caalim sooma marka inuu caalim yidhaahdo ayaa ka ficnaan lahayd inuu yidhahdo man lilcaalimi inuu yidhaahdo ayaa ka ficnaan lahayd waay saa u baraarugsanaada markaa manta lilcaalimi baa loo isticmaalaa maadana ligayrilcaaqili baa loo isticmaalaa manta tusaalayaasheeda buu sheego wuxuu yidhi yucjibunii man markaad laqaminaysa iska ilaali marka yucjibunii waxa yaabgelinaya manay alladii baad odhanaysaa manka intana da soo baraaruga maxaan ku kala garanaa marka inuu nin ku dhacayo inuu gabadh ku dhacayo inuu laba ku dhacayo inuu ku dhacayo jamac maxaa lagu kala garanaya qaacidaan idin siinaya qaacidadaasi xifdiyaya qaacida haddaad xifdidu maad kala garan karta hadii kale ma kala garanaysa qaacidadu waa maxay wladii yubayinu wاladii yubayinu calىa maa waqacat calayhi almawsuulaat اlmushtaraka huwa damiir sila qaacidada yara kooban un xifdi wladiika yubayinu inoo cadaynaya calaa maa waqacat calayhi waxa ay ku dhacayso almawsuulaat lmushtaraka mawsuulaadkan la wada leeyahay huwa damiir sila silada damiirkeeda wey damiirka silada siladu soo jumlada maa jumladan silada iyo damiirka ay wadato ayaa ina tusinaya he waxa looga jeedo hadda masla fahni wladii yubayinu calaa maa waqacat calayhi almawsuulaat lmushtarakatu huwa damiir sila qaacidadaasaad xifdiyaysa tusaalaha ugu horraya ad ku jaa waa siladii mayna jumladeen culmo jaa ka warrama mayna siladeen waaya waa siladii qaacida baan ku idhina waa maxay waladii yubayinu calaa maa waqacat calayhi almawsuulaatu almushtarakatu huwa damiiru silan ku idhi soo ma haddaba jumladan jaa-a ah, waa siladii damiirkay rafcinaysa ee faacilka u ah ayayna tusinaya maanta waxa looga jeedo iminka jaa raab jaa ficil maadamaynaan faacilkii waa maxay faacilki waa maxay ya huwa markaa man maxay ku dhacday man maxay ku dhacday aladi ba ku dhacda de man waa maay waa mufrad mudakera waana saa ufahamtid marka man maxay ku dhacday mufrad mudakera maxaana ina tusiyey inay mufrad mudakera ku dhacayso damiirkan caaidkaa ee silada ku jira ee huwa ayana tusinayada qaacida markaasa u xifdi wladi yubayinu calaa maa waqacat calayhi almawsuulaatu almushtarakatu huwa damiir sil intaasaad xifdiyeysa markaa yucjibni waa maxay yucjibda waa ficil mudaaric oo marfuuca nuunku waa nuun lwiqaaya yaad waa mafcuul soo gara mayno man maxaa la odhanayaa ismi mawsuul fii maxali rafcin faacil jaaa ficil maadi mabniyun cala lfatx la maxal la min alciraab wa faa'iluhu damiirun mustatirun jawaasan taqdiiruhu huwa aye kaafkuna waa mafcuul soo ma aragno waljumlatu min alficli walfaacil silat lmawsuul laa maxala laha min alcraab walcaa'idu adamiir almustatir walcaa'idu huwa adamiir almustatiru fii jaa'aka jaa'aka damiirka ku istitaaran ayaa caa'idkiya markaa man inay tahay mufrad mudakar ay ku dhacayso yayna tusiyey damiirka ku istitaaran silada jaa'aa masle fanaada waka inta ka dambaysa waa basiid waman jaa'atka yucjibunii waxa iyaabgeliya manay alla ti'ta jaa'adka ku soo gaadhay iminka man maxay ku dhacaysaa man maxay ku dhacaysaa allatii bay ku dhacaysaa maxayna tusiyey jaaadka taadun waa maxay taa taaniif faacilkii jaay waa maxay hiya hiy maxayna tusisay man inay bimacnaa lati ahay basid walala oro basid cashirku shaeekh culimo waaya markaa jaaadka damiirkii me damiirki waa ka halkaa ku istitaaran de caaidkii waa juml waa caaidka damiirka ku istitaaran jaaadka weeyaan taaduna waa taa taanif kaafkuna waa mafcuul yucjibuni waxa ii yaabgeliya manay alladaani labada jaaaka ku soo gaadhay maxaa looga jeeda mantan maxay ku dhacaysaa iminka mantan maxay ku dhacaysaa muana ah alladani maay ud maxayna tusinaya ma ladii yaduluna ya damiirkayna tusinaya sheekh damiirka jaaaka ku jiraan tusinaya muna damiir taniyan damiir taniya ma markaa man alladani bay ku dhacaysaa iska ilaali markaad laqminaysid marka waman ay yucjibuni waxa i yaabgelinaya man ay allataani allataani baa la odhanaya jaataka jaataka haye maxayna tusiyey de alifutnaynkana caaida ta'duna waa taa u taaniif yadu alifutnaynkuna de waa caaidi wey waayahay waman jaauuka mantani maxay ku dhacaysaa aladiina bay ku dhacaysaa maxaayna tusinaya wowga jaa-uu muna wow ku jirin wowganaa damiira yuu u noqonaya mantuu noqonaya de ile waa caaidkii waayahay waman jinaka jinaka ya waman ay yucjibunii waxa yaabgelinaya manay alla ama allaatiiba dhao dumarka jina ku soo gaadhay jina ku soo gaadhay ka adiga aye iminka maxayna tusinaya nununisuu hadde nununisuu muna jamacayn ya marka manta maxaa looga jeedaa dee jamac dumaray ku dhacays hadda misl fahna culimo mawsuulka mushtaraga ah wuxuu tusinayo in mufrad looga jeedo iyo in eh, mudakr mufrad mudakera iyo mufrade muanasa musane mudakera musane muanasa jamac mudakera jamac muanasa maxayna tusinaya waladii yubayinu calaa maa waqacat calayhi almawsuulaat lmushtarakatu huwa damiiru silati inta mada xifdiga riwaayada damiiru silun iska ilaali wuxuu noqda damiiru siluhu un ka dhig mawsuulka horena halkaas iska mudaabaqeynayaan iska waafaqeen misle faanaynta ya waaya markaa eeg yucjibunii man jaaaka mantaasi iminka miaalka ah, hore maxay ku dhacaysaa waa bimacna ladi tusaalaha labaadna maxay ku dhacaysaa bimacna lati tusaalaha saddexaadna maxay ku dhacaysaa bimacna ladani tusaalaha afraadna bimacna latani tusaalaha shanaadna bimacna ladina tusaalaha lixaadna bimacna lai dhammaanna waa fi maxali rafca faacil weeyaan maxaynanu ku garanay alladi iyo allati iyo wax kale inay ku kala dhacayaan caaidkayna ku garanana caydkana ku garana si fiican ma fahanteen maadkay la tahay haye maada haddana maadii buu gudagalay maadii ayaa u gudagalay wuxuu yidhi yucjibunii ma shtaraytahu wama shtaraytaha wama shtaraytahuma wama shtaraytahum wama shtaraytahunna bu yidhi halkan ee craabtu waa la miduna yucjibunii waxaa yaab gelinaya ma ma ism mawsuul fii maxalli rafcin faacil baa la odhanaya misle fahane ishtaraytana ficil iyo faacil iyo mafcuul haddaba maadan maxay ku dhacaysaa ila waa mawsuul mushtarage iyadoo sideedaasa ayay jamac ku dhacaysaa oy muhane ku dhacaysa oy mufrad ku dhacaysaa maxaa lagu garanaya marka inay waxay ku dhacaysa de hore nigu sheegay qaacidade soo qaacida ma garano alladii bay ku dhacaysaa maxaana u daliila hu hu hudan ma arkaysid hudan waa maxay muna mufrad ahayn de madaasi waxay ku dhacday bimana ladii bay ku dhacaysaa marka wama shtaraytahaa madaas maxay ku dhacday bimacna lati maxayna tusiyey ha wama shtaraytahumaa madaas maxay ku dhacday laba labada way ku dhacaysaa allatan iyo alladani labada way ku dhacaysaa waayo waxayna tusinaya damiirkaas wama shtaraytahum maadani maxay ku dhacaysaa aladiina bay ku dhacaysaa maxayna tusiyey hum wama shtaraytahuna maadani maxay ku dhacday dumar allaati bay ku dhacday maxayna tusiyey huna culima mayna basidayn in kasta xabadaa dambe sheekha lagu haysto xabadaa dambe ee humta waxaa loo isticmaala humta jamaca labkaa ee cuqalada loo isticmaala lakin musanifka halkan muxuu isticmaalay hayr lcuqalaa buu isticmaalay oo muxuu yidhi wama shtaraytom ila dameeru jeeday wama shtaraytom buu yidhi ya sida sawaabkaa waa in la yidhahdu leeyahay maxay wama shtaraytahaa waxaa tiri kutub baan soo iibsaday alkutubu ishtaraytuhaa baad ohanaysa mise ishtaraytum ishtaraytuhaa baad ohanaysa kutubna waa jamc iskala leeda alkutubu ishtaraytuhaa baad ohanaysa alkutubu ishtaraytum hor waayo humta waxa caqligana loo isticmaala marka inuu idhaabay ahayd e wama ladi ishtaraytuhaa inu idhaaba wama wama ishtaraytuhaa inu idhahda oo hum aanu odhan waayo humtan jamca cuqalada ah ayaa loo isticmaala ee dukuurka ah weliba marka halkaasaan ku dayn doonaa khulaasadiisu waxay noqonaysaa waxaynu qaadanay ismiga mawsuul daabidkiisa ka ismiga ah iyo ka xarfiga ah labadaba waan qaadanay daabidkooda siradu waxay noqonaysaan qaadanay caayidku waxau noqonayana waynu qaadanay waxaa kaloo aynu qaadanay mawsuulka in laba loo qaybiyo mawsuul nas ah iyo mawsuul mushtaraga mawsuulka naska ahi waa sideed lafdi mawsuulka mushtaragaihna waxa weeyaan waa lix lafdi haddaba mawsuulka mushtaragaa maxayna tusinaya waxa weeyaan maxaynu ku garanaynaa tusaale ahaan inuu ku dhacayo mufrad mudakara ama mufrada muanasa ama musane mudakara ama musane muanasa ama jamac mudakara ama jamac muanasa qaacidan idin siiyey ah wاladii yubayinu calى ma waqacat calayhi almawsulaat اlmushtarakatu huwa huwa damiir الصila qaacidadaasaa lagu kala saaraya marka in sha allah lasoo akriyo wallah aclam subxanak allah bxamdika ashhadu an la ilaha ila anta astaqirka atub ilay